ogolaansho la-aan falyatafadal sheikhu mashkuura majuura ilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtada bihadyihi ilaa yawmi iddiin sidii caadadeenu ay ahaan jirtay dowladii bisha ramadaan ayaa maanta insha allahu tacaala inoo bilaabmi doonta sanad walba aynu qaadano laba kitaab oo kamida ah kutubta cilmiga sanadkan insha allahu tacaala waxaa duruusteenu ay ahaan doontaa kitaabu tawxiid aladi huwa xaqu llahi cala alcabiid iyo kitaabka adhaa talkhiis sifatu salaati nabiy marka kitaabka waktigan aynu dhigan doono saacaddan gelinka hore iminka aynu joogno waa kitaabu tawxiid kitaabu tawxiid waxaa alifay alimaam addaaciya almujadid محمد بن عبد الوهاab بن سulayman التaymi raximah الlahu taعaalى oo dhintay taariikhdu markay ahayd kun iyo laba boqol iyo lix taariikhda hijriga ah waxa kitaabkan mawduuciisuu yahay sidaa magaciisaba laga dhadhansanaayo tawxiidka tawxiidka oo ah xaq ullahi cala alcabiid xaqa ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa uu ku leeyahay tawxiidka mualifku halkan aad uu kaga hadlay cibaad tawxiid ilaah in loo gooni yeelo cibaadada oo allah subxaanahu wa tacaala xaqa uu leeyahay cid kale aan loo leexin cid kalena waxba aan laga siinin waxaana sheekhu uu ku daray kitaabka oo tawxiid alcibaada uu raaciyey abwaabta qaarkood oo ka hadlaaya qadarka iyo abwaabta qaarkood oo ka hadlaya tawxiid alasmaai wasifaat kitaabka sheekhu abwaabtiisa wuxuu udhigay si mutanaasiq oo mutanaasiba si xidhiidhsan baab waliba baabka ka horeeya inta badan munaasaba ayaa uu la leeyahay oo abwaabtu sida marka ay u kala horeyso ayaa sheekhu u kala horeysiiyey raxmat ullaahi caleyh marka kitaabka maalinta arbacaduna wa inaga dhignaa kollay darsigaasi waa darsi sharaxiisa aad aynu u balballaadhino oo abwaabta qaarkood baa waxaa dhacday inaynu afar maalmood oo kale aynu ku jiray yaana bil bay noqonaysaa marka arbaco qura la dhigto ee baab lagu jiro afar dersi bil ayay noqonaysaa laakiin insha allahu tacaala maadaama sharaxaasu ahaa sharax mutawala sharaxeennan waxaaynu isku dayi doonaa inuu noqdo sharax waxa weeyaan mutawasita waxaynu isku dayi doonaa maalintaynu ugu yeernahay hal baab inaynu dhammayno maalmaha qaarkoodna laba baab maalmaha qaarkoodna saddex baab si biidni illaahi tacaala inoogu suurto gasho kitaabka inaynu dhammayno bisha ramadaan inta aynu ku jiro ilaahayna subxaana wa tacaala ha ynugu kaalmeeyo arrinta noocaasiya ah ee aynu niyeysanay waa iska gudagelaynaa darsigeenna wuxuu ihi sheekhu kitaabu tawxiid tawxiidka kitaabkii ka hadlaayay kani weeyi alkitaab waa bimacnaa maktuub shayga markaa la qoray ayaa alkitaab la yidhaahdaa marka qur-aankana waa loo isticmaalay bima kelmadaasi alkitaab waxaana looga jeedaa almaktuub waayo waxa uu ku qoran yahay fi lmusxaf ayaa uu ku qoran yahay ahlulcilmiguna raxmat ullaahi calayhim kutubta marka ay alifaan had iyo jeeraa waxa ay u qaybiyaan kitaab iyo baab iyo fasl iyo mas'ala ujeeddaduna waxa ay tahay si aanu qofku u daalin haddii masaaisha oo dhan laisku sii wada daba laisku sii daayo waa si qofku uugu min marxalatin ilaa marxala marxalo uga guuro marxalo kale ugu guuro taasina aanay daal ku keenin xagga dihniga iyo fahamkiiyo xagga waxa weeyaan qalbigiisa oo ay arrintaasi ay noqoto waddadaasi dheer uu marayo masaa-ishaasi faraha badan uu isaga gudbaayo mid u fududaysa dhegaysigeeda iyo fahamkeedaba marka mualifku raximah llahu tacaala kitaabkiisa kuma bilaabin basmalada sida had iyo jeer ale kutubta lagu bilaabo rasuulkuna kutubtiisa uu ku bilaabi jiray wakadalika alxamdala kuma bilaabin markaa khudbad ama wax muqadimo ama hordhaca uma aanu samaynin bal waxa uu ka dhigayba muqadimadii iyo hordhacii cinwaankii waxa weeyaan kitaabka oo ah kitaabu tawxiid laakiin waxaynu baraarujinaynaa sida uu sheegay sheekh cabdiraxmaan bin xasan bn maxamed bn cabdilwahaab raximah allahu tacaala fii fatxi lmadiid nusakha qaarkood ayay ku soo aroortay in sheekhu waxa weeyaan bisinka kitaabka uu ku bilaabay iyo xamdalada nusakha qaarkoodna waa ka go-an tahay marka waxaa la odhan karaa sheekhu kitaabkiisa waa ku bilaabay bilbasmala walxamdila sida sunnuhu uu yahay laakiin nusaakhda qaarkood baa markii kitaabka dib ay u koobiyeysanayeen ee ay markaa u qoranayeen ayaa ka tegay basmalada iyo xamdalada atawxiid waa masdar macnihiisuna luqa ahaan waa alifraad waa keliyeyn sharci ahaana tawxiidka waxaa loo yaqaanaa wa ifraad اllahi bima yaktaصu bihi min rububiyaةi wauluhiyaةi waasmaءi waصifaat waa in ilaahay loo gooni yeelo lagu gaar yeelo waxa uu la gaarka yahay oo rabbinimo iyo macbuudnimo iyo magacyo iyo صifaat ilahay subxaana watacaala uu la gaar yahay kelimatu markaa tawxiidna macnaheedu in badan ayaa qur-aanka uu ku soo noqnoqday sida aynu arki doono laakiin kalimad kelimad ahaan sunnada waa ku soo aroortay oo fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi jaabir oo uu kaga warramayo xajkii rasuulka wuxuu yidhi faahalla nabiyu sala allahu calayh wasalam bitawxiid kadalika xadiidu ibni cabbaas fii qisati irsaali mucaad ila alyaman waxa uu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam inaka taatii qawma ahla kitaab walyakun awala ma tadcuuhum ilayhi an yuwaxidu allah waxaa u horeeya aad ugu baaqaysaa ha noqdo an yuwaxid allah ilahay inay keliyeeyaan kelmadda markaa lafdigeeda iyo macnaheeduba waa mid haabita oo lafdigeedu sunnada ayuu kusoo arooray macnaheeduna waxa uu kusoo arooray fi lqur'aan in fara badan iyo fi sunnaba tawxiidku marka waa qaybsamaa sida ahlucilmigu ay tilmaameen waxaanu u qaybsamaa saddex qaybood haddii la eego waxa weeyaan tawxiidka sidiisa loo eego tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat haddii cidda la keliyeynayo la eegana waxay ahlucilmigu tilmaamaan tawxiidku inuu laba yahay tawxiid almursil allaha rasuulka soo diray in la keliyeeyo oo lagu keliyeeyo bima yakhtasu bihi min rububiyatin wauluhiyatin waasmaain wasifaat iyo tawxiid rasuul rasuulka laftiisa in la keliyeeyo oo lagu keliyeeyo bilmutaabacati waaaaca raacitaanka iyo ka amar qaadashada oo cidda waxa weeyaan in la raaca ay waajib tahay oo raacistiisu ay ka mid tahay macnaha shahaadateynku waa nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim qaybinta noocaasee tawxiidka la qaybiyena ma aha qaybin la qaybinaayo almuwaxad ka la keliyeynaya waa waaxid isagu oo lama qaybinayo allah subxaana watacaala waa waaxid laakiin waxaa la qaybiyey waa sidii ilaahay loo keliyeynayey marka le tawxiidku wuxuu uqaybsamaa saddexna macanaa saddex xaq buu ilaahay leeyahay oo ah in rabbinimadiisa loo gaar yeelo iyo in ilaahnimadiisa loo gaar yeelo iyo in magacyadiisa iyo sifaatkiisa loo gaar yeelo tawxiid marka arububiya macnihiisu wuxuu yahay waa ifraad allahi subxaana watacaala biafcaali ilahay afcaashiisa waa in lagu gooni yeelo afcaashiisa ilaahay loo gooni yeelayaana waa saddex waa alkhalqu walmulku waltadbiir ilaahay khalqiga inuu la keli yahay abuurka iyo inuu mulkiga la keli yahay lahaanshaha iyo maamulka inuu la keli yahay in lagu gaar yeela waa tawxiid rububiya tawxiid luluhiyana waa ifraad allahi biafcaali lcibaad afcaasha addoomaha ee ay uga jeedaan qurbada iyo cibaadada waa in ilaahay loo gooni yeelo subxaana wa tacaala oo cid kale aan loo leexin twxiid alasmaa wasifaatna macanaheedu waxa weeye isbaatu ma asbatahu llahu linafsihi aw asbatathu lahu rusuluhu min asmaain xusna wa sifaatin culya min gayri tamhiili wala tashbiihin wamin gayri tactiili wala takyiif in ilaahay loo sugo magacyada wan wanaagsan ee ilaahay subxaana watacaala uu isu sugay qur-aanku uu sheegay ama axaadiista lagu sheegay iyo sifaatka sareeya iyadoo ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa aan kayfiyad iyo qaab aan loo sheegahayn kuwa makhluuqaadkana aan lagala mid dhigahayn isla markaa aan la cadilahayn oo meeshaba aan laga saarahayn macnaheedana aan la leexinahayn ee macnaha xaqi ay leedahay waxa weeyaan loo daynayo tawxiidka markaa qaybihiisa aayad qur-aana ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku jamciyey oo aayadda ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay rabu الsamaawaati wاlardi wama baynahuma faacbudhu wastabir licibaadati hal taclamu lahu samiya rabu الsamaawaati wاlard waa tawxiid rububiya faacbudhu wastabir licibaadati waa tawxiid lcibaada ama tawxiid luluhiya waa isla macno hal taclamu lahu samiya waa tawxiid lasmaa wasifaat waxaana taqsiimka ama qaybinta tawxiidku ay ku sugnaatay bitatabuci walistiqraa markii la eegay nusuustu qaabka ilaahay loo keliyeynaye ay sheegtay aayaadkiiyo axaadiisu saddexdaasi qaybood waa ka bixi weydi wa qawlu llahi tacaala iyo qowlka ilaah u wamaa khalaqtu umaan abuurin aljina jinka iyo walinsa insiga ila liyacbuduun inay caabudaan mooyaane alaaya ay akmil ilaaya aayadda dhamaystir ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi ma uriidu minhum min rizqin wama uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu dulquwati lmatiin ka dooni maayo wax risqiya inay quudiyaanna ma doonaya bui ilahi subxana watacaala ilaahay isaga ayaa arrazaaq ka awoodda xooga badan ku sifaysanna waa isaga weyi marka mualifku waxa uu ku bilaabay kitaabka aayaddan qur'aanka ah aayaddan qur-aanka ah oo ka warramaysa ujeeddada ilaahay subxaana watacaala uu ka lahaa abuurka jinka iyo insiga inay tahay inay ilaahay keliyeeyaan oo sida uu leeyay ibnu cabaas ilaa liyacbuduun macnaheedu waxa weeye ilaa liyuwaxiduun oo cibaadadu cibaadaba noqon mayso haddaanay tawxiid aanay ku dhisnayn oon ilaahay loo khaalis yeelin oo aan loo gaari yeelin aayadda qur-aankii markaa waxa ay tilmaamaysaa ahamiyatu tawxiid qiimaha uu tawxiidku leeyahy lianna waxa weeyaan huwa almaqsad min khalqi aljini walinsi waa ujeedadii laga lahaa abuurka jinka iyo insiga ujeeddadaasi loo abuuray ama ciladaasi waa cilla haa'iya haayadii hadafka abuurkooda laga lahaa ayaa ta noocaasiya ah. ee maaha cilla muujiba oo bimacnaa dadka qaarkoodna ujeeddadii loo abuuray waa ka soo baxayaan qaarna ka soo bixi maayaan ee macnaheedu ujeeddadaasi loo abuuray ilowba ilow dhammaantoodba inay la imanayaan oo qaar amar qaatoo la yimaada iyo qaar waxa weeyaan khilaafo oo diida intaba waa yeelanayaan waxaa kaloo aayaddan qur-aanka ku sugan fi hadihi alaaya ihbaatu sifati alkhalqi lilahi subxaana wa tacaala sifada sifatu lkhalqi la yidhaahdo ayaa ilahay addin ay u sugaysaa khalaqtu wa fiiha ihbaatu wujuudi ljin jinku wax jira inay yihiin ayaa aayaddan qur-aankii ay sugaysaa oo ilahay khalqigiisa ay ka mid yihiin wa ana almukalafiin huma aljin wlins cidda mukalafiinta ee waxna la faro waxna loo diidaa jinka iyo insiga inay yihiin ayaa aayadan qur-aanka ay sugaysaa marka jinkana waxaa jin loogu bixiyey maadada jiimka iyo nuunku waxay tusisaa alikhtifaa walistitaar shay qarsoon oo asturan oo beerta waata la idhaahdo aljanna baalkan gaashaankana aljunna ilmaha yare caloosha ku jirana aljaniin jinkana aljinu baa la idhaha waayo intaasiba waxa ay ku sufaysan yihiin macnaha qarsoonida oo beertu ciddii dhex gasho ayay qarisaa janiinkuna caloosha hooyadiibuu ku qarsoon yahay gaashaankuna qofka haysta iskaga gudbaaya leebabkiiyo warmaha ayuu qariyaa jinkana waxaa jin loo yidhi leanna waa kuwa inagu aynaan arkahayn oo inaga qarsoon ilahay waa ka yidhi fi lqur'aani alkariim inahu yaraakum huwa waqabiluhu min xaysu laa tarawnahu marka aayadda waxaa kaloo ku sugan ana allaha subxaana watacaala maa khalaqa aljina walinsa lishayin ila liltawxiidi walcibaada ilaahay ujeeddo kaleo abuurkooda uu ka lahaa oo aan ahayn inay keliyeeyaan inay caabudaan oo cibaada weliba ay u gooni yeelaan inaanay jirin ayaa aayadda qur-aankii waxa weeyaan ay noo tilmaamaysaa oo aayadda qur-aankii ay sugaysaa waxaa haddaba eh, muhima in la ogaado hadihi alaaya alkariima oo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun raayadaasi iyo ujeeddada jinkiiyo insiga loo abuuray dadka qaarkoodna inay ka soo baxeen qaarkoodna aanay ka soo bixin oo talaamkaasi liyacbuduun ku jiraa waa tacliil buu faa'ideynayaa cilada markaa uu faa'ideynaya waa cila ghaa'iya sidaynu ishaaray ee maaha cila muujiba waxaa kaloo aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa tacliilu afcaal illaah ilaahay afcaashiisa iyo axkaamtiisa inuu ujeeddo uu ka leeyahay oo ilaahay subxaana watacaala shay bilaa ujeeddo uu sameeyaa inaanu jirin amabase waxa weeyaan uu xukumaa oo ilaahay subxaana watacaala abuurka jinka iyo insiga ujeedda ayuu ka lahaa ujeeddadaas waa inay ilaahay keliyeeyaan wa kadalika ficil kastoo ilaahay uu sameeyo iyo xukum kastoo ilaahay subxaana watacaala uu rido ilaahay subxaana watacaala ujeeda ayuu ka leeyahay wa qawluhu tacaala ilaah ui walaqad bacatnaa waanu diray fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda rasuulan rasuul baanu u diray an icbudu llah waxa rasuulka aanu la diray icbudu llaha ilaahay caabuda wajtanibuu ka dheeraada adaaguuta waxa ilaahay sokadii la caabudo aayadda labaad ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku tilmaamayaa ummad kastaba inuu rasuul u diray markaa kelimadaas umma qur-aanka afar macno ayay ugu soo aroortaa iyadoo looga jeedo daaifa min annaas koox dadka ka mid a ah. ama jamaaca min annaas walaqad bacatnaa fi kulli umma ay fi kulli daaifa fi kulli jamaaca min annaas wakadalika waxaa kalimat lumma ay ugu soo aroortay fi lqur'aan iyadoo looga jeedo bimacna alimaam qofka lagu daydo ilahay waa ka yidhi ina ibraahima kaana ummatan qaanitan lilah nebi ibraahim baa umma lagu sifeeyey waxaa kale usoo aroortay bimacna almilla iyadoo diin looga jeedo inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma ay calaa milla waxaa kaloo kalimatulumma qur-aanka ay kusoo aroortay iyadoo looga jeedo bimacnaa burha min azaman waxoogay waktiya wadakara bacda umma ay bacda burhatin min azaman halkan markaa waxaa looga jeedaa taaifa min annaas aayadda qur-aankii markaa waxay tilmaamaysaa ummad kastaba ilaahay rasuul inuu u diray oo waa ka ilaahay yihi wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ma jirto ummad aan loo dirin mid u diga ujeeddada ilaahay subxaana watacaala irsaalu rusul uu ka lahaa soo dirista rusushu waxa weeyaan alraxma bilkhalq naxariis khalqiga u naxariisanayo ilahi baa ka yihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ujeeddo labaad waxay tahay iqaamat alxuja in xujada lagu oogo oo midna ha dhow toole aanu xujo iyo wuxuu ku marmarsoodo aanu helin ilahi waa ka yihi rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul ilahay wuxuu soo diray rusul dadka u bushaaraynaysa una digaysa si aanu midna ha dhow xujo iyo daliil aan u helin rusushaa loo soo diray dabadood sa awgeed cidaan rasuul aan loo dirin oo rasuulka aan maqal bay ilaahay cadaabi maayo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula waa ka yidhi ilaahay subxaana watacaala waxaa kaloo rususha loo soo diray ah, liyubayinu linnaas alariiq almuusil ila allahi subxaana watacaala dadka si ay ugu caddeeyaan waddada ilaahay gaadhsiinayso maanaa dadka inay baraan sidii dadku ilaahay subxaana watacaala ay u caabudi lahaayeen oo ilaahay waa ka yidhi nebi maxamed markuu ka hadlaayey wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim dadka waxa aad tutaysa oo aad ku hanuuninaysaa waddo toosan macnaa waxaad baraysaa waddadii ilaahay ay ku gelin lahaayeen ee jannada ay ku raadin laha iyo ilaahay eh, raxmadiisa iyo raalli ahaanshihiisa marka aayadda awal waxaynu ka qaadanaynaa annahu ma min ummatin ila waqad bacata allahu ilayha rasuula wa hada min raxmat illahi subxaanahu wa haddaba rususha maxaa lala soo diray ilaahay halkan waxa uu ku sheegay rususha wixii loo soo dhiibay waxa u muhiimsan an icbudu llaha wajtanibu taaguut shaahidka aayadda ku jiraana waa kaa an icbud llaha ilaahay caabuda wajtanibuu ka fogaada ataaguuta taaguutka ka fogaada ilaahay caabuda oo ilaahay subxaana watacaala cibaadada u gaar yeela weyaan intaa macnaheedu an icbudu llaha wajtanibu taaguut waxay la macno tahay laa ilaha ila allah oo icbudu llaha ila allah ayay la macno tahay ijtanibu taaguutana waxay la macno tahay laa ilaha ayay la macno tahay marka rususha waxaa lala soo diray kalimatu laa ilaha ila allah oo macnaheedu yahay an yucbad allah walaa yucbada macahu walaa duna waxd in ilaahay la caabudo oo ilaahay la jirkiisa iyo sokadiitoona cid kale aan la caabudin an icbudu llaha wajtanibu taaguut waxaa markaa ayaddu ay tilmaamaysaa ana alcibaadata laa tasixu ila biijtinaabi taaguut cibaadadu ma ansaxayso la aqbali maayo haddaanu qofku ka fogaanin taaguutka haddaba taaguut maxaa looga jeeda taaguutku waxaa laga soo qaatay ama uu ka yimi min aطugyaan aطugyaanna waa mujaawazat lxad wey waa shaygoo xadkiisii ka gudbay waa ka ilaahay yidhi lama طaga lmaa xamalnaakum fi ljaariya طaga ay tajaawaza xaddahu haddaba taaguutka maxaa looga jeedaa sharci ahaan taaguutka waxaa looga jeedaa sida uu leeyahay ibn اlqayim raximah اllahu tacaala kul ma tajaawaza bihi اlcabdu xaddahu min macbudin aw matbuucin aw muطaac shay kastoo qofku xadkii loo dejiyey uu kaga gudbo ama mid la caabudo ha noqdo shay kastoo la caabudaa waa taaquut weeyi gaar ahaan hadduu si raalli uu ku yahay wa kadalika kullu matbuuc mid kastoo baadi lagu raacay iyo xaqdarro wa kullu mutaac mid kasta oo lagu adeecay ilaahay sharcigiisa wax khilaafsan isaguna waa taaquut marka macbuudaadka waxyaabaha ilaahay sokadii la caabudo sida asnaamta iyo qubuurta iyo waxaasoo dhami waa tawaaqiit wey kadalika waxa weeyaan kuwa umarada ee xukaamta dadka u taliya ee shay sharci daraa jidaynaya ee dadkuna ay ku raacayaan ee ay ku adeecayaan kuwaasi waa tawaaqiit wey kuwa waxa weeyaan culama culamaa usuu ah ee dadka ufatwoonaya wax ilaahay sharcigiisa khilaafsan iyo kuwa saxarada iyo kuhaanta ee batilka lagu raacayo iyaguna waa tawaakiit weeye kullu haulaa waa tawaakiit marka maadaama imika halkan cibaado lagu sheegay taaquudka halkan waxaa looga jeedaa bimacnaa jamiica almacbuudaat gayr allahi subxaana watacala wax kastoo la caabudo oo aan ilaahay ahayn ka fogaada weeyaan macnuhu marka tawxiidku inuu ka kooban yahay nafyiyo isbaat bay aayaddu tilmaamayso ibaat oo ah ibaat lcibaadai lilah ilahay in cibaado loo sugo oo an icbud llaha baynu ka qaadanayna iyo nafyiga diidmadoo ah nafyu lcibaadai can gayr illah cibaada in laga anfiyo loo diido cidda aan ilaahay ahayn taana waxaynu ka qaadanaynaa wajtanibu taaguut ayaa aynu ka faa'iidaysanayna tawxiidkuna tawxiid noqon maayo ilaa labada arrimood ay ku kulmaan oo qofka idha anu ilahay waan caabudaya laakiin ilaahay cid aan ahayna cibaado u ogol kaasi muwaxid maaha ka idhaa ilaahay cid ahayn anigu caabudi maayo ilahayna caabudi maayo kaasi muwaxid maaha tawxiidku waa in labadaa la kulmiyo ihbaatu lcibaadati lilah wa nafyuha can gayri wa qawlu ilahay ui waqadaa wuxuu xukumay rabbuka rabbiga anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane wa bilwaalidayni ixsaana ay wa an tuxsinuu inaad u samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal marka hadihi alaaya alqur'aaniya alkariima iyaduna lafteeduna waxa ay tilmaamaysaa tawxiidku inuu yahay xasru lcibaadati fi llah in cibaadada ilaahay lagu ururiyo oo cid kalean waxba laga siin anlaa tacbuduu ilaa iyah ee an tacbuduuhu wa an laa tacbuduu hayra inaad ilaahay caabudaan oo cid kale aydaan caabudin macnuu waa sida waxaayadda lafteedu ay la macno tahay laa ilaaha ila allah ayay la macno tahay waqadaa rabbuka kelimatu qadaa ama alqadaa qur-aanka wuxuu ugu soo aroora ugu soo aroortay dhowr macne waxay qur-aanka kusoo aroortay iyadoo looga jeeda bimacna alikhbaar waran waqadaynaa ilaa bani israa'iila reer banu israa'iil waxaanu u sheegnay weeyaan macnuhu oo aanu ugu warannay waxaa kaloo qur-aanka kelmadaasi ay ugu soo aroortay iyadoo looga jeedo bimacna alfaraaq shayga kusoo arooray iyadoo looga jeedo bimacnaa alfaraaq ay faraga min khalqihina sabca samaawaat ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhameeyey abuurkoodii iyagoo toddoba samaa waxaa kalimatu qadaa ay usoo aroortay iyadoo looga jeedo bimacnaa xakama wuu xukumay halkana saasaa looga jeeda waqadaa rabuka ay waxakama rabuka rabbigaa wuxuu xukumay marka qadaaga ilaahay oo xukumkiisa ahi wuxuu uqaybsamaa laba qaybood qadaaun sharciyun xukum sharciya waa xukumka waxyigu uu xambaarsan yahay weyi ilaahay dadka wuxuu ku faraayo ama wuxuu ugu diidayo iyo qadaa kawniya oo waxa ilaahay uu qadaraya axkaamta ilahay labadaasay uqaybsantaa xukum sharciya iyo xukum waxa weeyaan qadariya marka imika waqadaa rabuka ee waxakama rabuka qadaagan keebaa looga jeeda ma kii sharciga ah mise waa kii kawniga ahaa waxaa looga jeedaa kii sharcigahabaa ah looga jeeda waayo hadduu ilaahay sidan qadaray dee cid ilaahay cid caabudaba lama heleenba ilaahay wuxuu qadaray dadka qaarkoodna inay muwaxidiin noqdaan qaarkoodna mushrikiin ay noqdaan qadaga halkan waxaa looga jeeda alqada asharci baa looga jeeda ilaahay sharci ahaan wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana markaa saasuu ilaahay subxaana watacaala uu xukumay khitaabka iyo hadalka waxa lagu wajahay rasuulkaa lagu wajahay oo lama odhan waqadaa rabbukum ee waxaa la yidhi waqadaa rabbuka sababta waxa weeyaan rasuulka loogu wajahayna waxay tahay leana rasuulku waa hogaamiyihii ummadda weeyi khitaabkii hadalka isaga lagu wajahaana wuxuu noqonayaa mid ummaddiisana ku wajahan ayuu noqonayaa waxaa markaa la ishaaraya la tilmaamaya maa khuuطiba bihi rasuul fahuwa lahu waliummati rasuulka hadalka ilaahay uu kula khibaabay ee ilaahay uu ku wajahay rasuulka kuma gaaraha ee rasuulka iyo ummadiisaba waa uu ku socdaa ilaa daliil inuu tusiyo mooyaane inay arrintaasi tahay min khusuusiyaati rasuul arrimaha rasuulka waxa weeyaan u gaarka ah waxaa kaloo rasuulka halkan loo sheego waqadaa rabbuka loo yidhi oo rasuulka si gaara loogu sheegay waxaa la caddaynaya rasuulku inuu yahay marbuub mid ilaahay rabbi u yahay oo isagu aanu rabbi ahayn ay laa tasarufa lahu fi lkown walaa yastaxiqu shaya min alcibaad caalamkan wax tasarufa kuma laha nebi maxamed sala allah alayh wasalam laysa biyadihi nafcu wadur waxtarka iyo waxyeelada isago gacanta kuma hayo waaba marbuub waa loo rabbi yahay allaha isaga rabbiga u ah ayaa caalamkan tasarufkiisa leh waxtarka iyo waxyeeladuna isaga ayay gacanta ay ugu jiraan wakadalika maadaama marbuub uu yahay mid loo rabbi yahay dee laa yastaxiqu lcibaada waayo rabbi unbaa cibaado mutayste mid marbuubo isaga loo rabbi yahay cibaado ma mutaysto weeyaan macnuhu nacam waxaa markaa haddaba isweydiin la khitaabaadka qur-aanka ku soo arooray ee rasuulka sala alla alay wasalam lagula khitaabay ahlucilmigu waxay tilmaameen inay u qaybsamaan waxa weeyaan dhowr qaybood khitaab waxa weeyaan lagu wajahay khitaab iyo hadal rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu wajahay oo isaga aan ku gaar ahayne ummaddiisuna ay la wadaagto waa sida khitaabkan oo kale waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah qadaagan iyo xukunkan rasuula kuma gaaraha ee rasuulkana waa khuseeya ummaddiisana waa khuseeya ka labaadna wuxuu noqonayaa mid rasuulka lagu wajahay oo rasuulka aan khusaynba ee ummaddiisa khuseeya oo imika ilaahay subxaana watacaala markuu leeyahy waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ila iyah wabilwaalideyni e waqada an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaanan khitaabkaa labada waalid u samafala rasuulka ayaa lagu wajahay laakiin rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim waxba kama khuseeyaan waayo rasuulka markaa lala hadlaayey laba waalid ba rasuulku sal alay wasalam ma lahayn oo labadiisa waalid waa dhinteen nacam lamana odhan karo inuu u duceeyo oo kale de ayuu ixsaanku noqonaya waayo gaalnima ayay ku dhintay ona inuu uduceeyaana rasuulka sal lay wasalam uma banaanayn waxaa kaloo jira khitaab rasuula ku wajahan oo isaga u gaara oo ummadiisu waxa weeyaan aanay la wadaagin asalkuna waxa weeyaan khitaabka hadalka rasuulka ilaahay uu ku wajaho ummadiisuna inay la wadaagto ilaa daliil inuu tusiyo mooyaane inuu ka mid yahay min khusuusiyaati waxyaabaha rasuulku aleyh afdal salaatu watasliim uu la gaarka yahay <clears throat> waxa aadan qur-aanka aynu ka qaadanaynaa ana tawxiida huwa isbaat lcibaada lilah wanafyu can gayri waxaa kaloo aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa eh, alixsaan ila alwaalidayn aw wujuub alixsaan ila alwaalidayn labada waalid in loo ixsaan falaa inay waajib tahay oo ilaahay xaqiisii waxa uu ku xigtiyey xaqu lwaalidayn haddaad isweydiiso xaqii rasuulku mee miyaanu xaqa waalideynka ka horeyn waxaynu leenahay xaqa rasuulka waxaa koobsanaya xaqa ilaahay subxaana tacaala waayo qofku ilaahay keliyeyntiis qofka suurtagal umaaha inuu sameeyo cibaado ilaahay uu ku keliyeynayo ilaa can ariiqi rasuul isagoo rasuulka sal alay wasalam raaco oo ku dayda oo xaqiisii kasoo baxa mooyaane waayo rasuulku sala allah alay wasalam waa ka dadka baraya cibaadaadka ilaahay subxaana watacaala lagu caabudayo ee ilaahay subxana watacaala loogu dhowaanayo iyo wixii aan cibaado ahayn waxa ilaahay subxaana wataala i an laa tacbuduu ila iya waxa isweydiinla markaa cibaadadu waa maxay ma hiy alcibaada waxa cibaadadu ay tahay luqa ahaan waa alkhuduucu watadallul alkhuduucu watadallul hoggaansan iyo isdullayn cid haddii loo hoggaansamo laisu dulleeyo luqa ahaan cibaada ayaa la odhanaya luqada carbeed marka la eego oo waa tiladaa baciirun mucabad baciirun mucabad waa awr la hayimiye weyaan macnaheedu oo laga dhigay mid hoggaansamaya wa ariiqun mucabad iyo waddo cagtu ay hayimisay bimacnaa sidii loo maraayey ayaa waddadaasi lugtu waxa weeyaan ay jeexdo waddo caadi oo la mari karo ay ka soo saarto marka cibaadada luq ahaan waa alkhuduucu watadallul ama waxa weeyaan sharci ahaan waa khuduuca iyo tadallulkaasoo lagu daray maxabo iyo tacdiib oo cibaadada sharciga waxay noqonaysaa atadallul waalkhuduucu lilahi subxaana wa tacaala maca xubihi wa tacdiimih inaad ilaahay u khuduucdo isu dullayso iyadoo intaasi ay la socoto weyneyn ilaahay aad weyneynayso iyo jacayl ilaahay aad u qabto oo mujarad isdullayn iyo khuduucitaan cibaado noqon maayo haddii maxabiya aanu meesha aanu oolin oo labada rukune cibaadadu ay ku taagan tahay ee ay ka kooban tahay waa almaxabatu waaltacdiim in ilaahay la jeclaado oo ilaahay subxaana watacaala la weyneeyo cibaadadu markaa waa qaybsantaa waxay uqaybsantaa waxa weeyaan ama cubuudiyadu cubuudiya caama oo oo dhami ay wadaagaan gaalka muslimka kuwa mukallafiinta kuwa aan mukalafiinta ahayn sida xayawaanaadka iyo jamaadaadka waata ilaahay uu leeyahy in kullu man fi الsamaawaati waalard ila aati raxmana cabda ila aati araxmani cabda kuwa samooyinka jooga iyo kuwa dhulalka jooga maalinta qiyaame ilahay waxay u iman doonaan iyagoo addooma ah marka cubuudiyada halkaa lagu sheegaya waa alcubuudiyat alcaama waana addoonnimo ciddaasi ku sifaysane ay ku khasban tahay oo ikhtiyaarkeeda aanay ku samaynin oo khalqigoo dhami ilaahay addooma ayay u yihiin bimacnaa way u baahan yihiin marka cubudiyada caamka ammaanna laguma helo ajar iyo abaalla ilahay agtiisa lagagama helo waayo mid qofku ikhtiyaarkiisa uu ku sameeyey maaha waa mid uu ku khasban yahay weyi ta labaad waa cubuudiya khaasa weeye waana cubudiyatu taaca waa cubudiyada qofku ikhtiyaarkiisa uu ku samaynayo ee ikhtiyaarkiisa ilaahay uu ugu hogaansamaayo ee ilaahay subxaana watacaala ugu khuduucaayo ee rabbi subxaana watacaala jacayl uu jecel yahay weyneyn uu weyneynayo u geysay waana ta ilaahay addoomihiisa uu ku amaano uu kuna abaalmarinayo wa cibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna addoomahaasi addoonnimada lagu ammaanayo waa alcubudiyat alkhaasa taa khalqigoo dhami ay wadaagaan maaha khaasatulkhaasa ayaa jirta oo addoommaha ilaahay addooma u ah oo ilaahay adeeca oo ilaahay u hogaansamay subxaana watacaala maxabatan wa tacdiiman ayaa iyaga laftooda cubuudiyadooda ay tahay calaa darajaat oo addoonnimada ay ambiyadu ilaahay addooma u yihiin iyo ta dadka kale ilaahay addooma u yihiin dee isku mid maaha sidaasi awgeed baa ilaahay subxaana watacaala ambiyadiisa uu ku sifeeyaa cubuudiya khaasa inahu kana cabdan shakura bui ilahi subxana watacala maruu ka waramayey nabiyullahi nuux nabi maxamedna ilahay maruu ka warramay wuxu ui in kuntum fii raybin mima nazalna cala cabdina wadkur cibaadana ibrahima waisxaaqa wayacquuba uli lydi walabsaar marka cubuudiyadaasi rususha lagu sifaynayaa waa aclaa maqaamaati alcubuudiya ilahay subxaana watacaala addoonnimo addoon loo noqdo ta u sarraysa waxa weeyaan wey wa qawlu ilah uhi wacbud llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu haw shariik yeelina bihi ilaahay shayan shaynaba haw shariik yeelina aayaddan lafteedu aayadihii hore ayuunbay la macno tahay waxa aayaddan lafteedu ay tilmaamaysaa tawxiidku inuu yahay cibaadat llahi waxdahu wa nafyu lcibaadati can gayri in ilaahay la caabudo kelidii oo cidda ilaahay ka soo hadhayna cibaado loo diido cibaadat llahi subxaana watacaala nacam alkhaaliyatu min ashirki cibaada ilaahay la caabuda shirki ka maran taasi ayaa tawxiid la yidhaahdaa marka wacbud llaha walaa tushriku bihi shayan waxay la macno tahay laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay oo laa ilaaha walaa tushrikuu bihi shaya wacbud llahana ila allahu ayay ka dhigantay markaa sida laa ilaha illa allah ay uga kooban tahay labadaasi qaybood laa ilaaha iyo ila allah ayaa aayadana ay ka kooban tahay labadaasi qaybood oo kale wacbud allaha iyo walaa tushrikuu bihi shaya waxa markaa ay tilmaamaysaa aayaddu ana alcibaadata laa tusama cibaada walaa tasixu min faaciliha ila ida khalat min ashirk cibaado cibaado lagu magacaabi maayo cibaado cibaado lagu magacaabi maayo qofka sameeyana ka ansixi mayso haddii aanay shirki ka madhnayn oo hadduu qofku tukado laakiin uu haddana shirki sameeyo cibaadadiisa cibaado la odhan maayo waxa uu sameeye shirki ayaa la odhanaya marka cibaado cibaado noqon mayso ansixina mayso haddaanay tawxiid ku dhisnayn oo aanay shirki ka madhnayn waxa aadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa shirkiga waxaa la idhaahdaa inuu yahay xaaraan bijamiici suwarihi wa asnaafihi wa anwaacihi noocyadiis oo dhan bigadi nadri can lmushraki bih cidda ilaahay loo shariik yeelaya ciday doonaysaba ha noqotee waayo shay-an waa nakiro waxaana ka horeeya nahyi waxaana culimada usuulku ay yidhaahdaan kelmada nakirada haddii nahyi uu ka horeeyo ama nafyi ama shar waxa ay faa'idaystaa cumuum walaa tushrikuu bihi shayئan ilaa malakan muqaraba walaa nabiya mursala walaa waliya صaalixa walaa shajara walaa xajara walaa jiniya walaa insiya walaa qariiba walaa baciida walaa kabiira walaa sagiira shaynaba ilaahay u shariik yeelina waxaa markaa radin ay ku tahay dadka cusuurtan dambe shirkiga sameeya oo ilaahay subxaana watacaala u shariik yeela ambiyada ama awliyada marka labaad shirkiga iska daaya aayaadkan qur-aanka la sheego amaba se lagu dul akriyo odhanaya aayaadkani waxa ay ka hadlayaan ciddii ilaahay u shariik yeeli jirtay dhagaxaan iyo dhir iyo waxyaabo jamaadaada oo aan noolayn oo aanu cadamaad ahayn waxyaaba in la weyneeyo aan mutaysan aan ahayn annaguna ciddan aanu baryayno ama gurmad aanu weydiisanayno ama waxaanu uqalayno ama aanu qubuurtooda ku dawaafaynaa waa ambiyo ilahay agtiisa qadar iyo qiimo kule waa awliye iyo saalixiin aayadani qoladaasay radin ku tahay waayo ilahay wuxu uhi walaa tushrikuu bihi shay-an cidnaba lama soo reebin almalaaika walambiya walawliya wasaalixiin ta labaad mar hadduu makhluuq yahay ama malag ha noqdo ama nebi ha noqdo ama weli ha noqdee makhluuq cibaado waxba kuma leh khaaliqa ayuunba xaq u leh mar haddii cibaadadii makhluuq loo leexiyo makhluuqaasi mid sharaf laba ha noqdee dee shirki bay noqonaysaa waa shakilaan ah waxa weeyaan taasi oo ilaahay kownuhu khaaliqan ahaanshaha uu yahay khaaliq ayuu cibaado ku mutaystay marka ciddii aan khaaliq ahayn cibaado xaq uma laha weeyaan macnihiisu ayib wa qawlu ilahay uri qul waxaad tidhaha tacaalow kaalaya waa bardadow isu yimaada atlu aan akriyo maa xarama rabbukum rabbigiin wixii uu mamnuucay calaykum idinka uu idinka mamnuucay anlaa tushrikuu ay an tushrikuu buu mamnuucay inaad u shariik yeeshaan bihi isaga shay-an shaynaba inaad u shariik yeeshaan marka waxaynu ka dhignay laadu inay tahay zaa'ida inay tahay ayaynu ka dhignay si kalena waa loo macrayn karaa waxaa odhan karaa qul waxaad tidhahdaa tacaalow kaalaya atlu aan akriyo maa xarama rabbukum rabbigiin waxa uu idinka xaaraantimeeyey calaykum idinka atlu calaykum waxaan idinku dul akriyayaa anlaa tushrikuu bihi shaya ilaahay inaydaan shaynaba u shariik yeelin aayadda qur-aanka waxaynu ka qaadanaynaa qur-aanku inuu yahay kalaam ullah hadalkii ilahay inuu yahay oo nebi maxamed hadalkiisii aanu ahay nebi maxamedna waxba aanu ku darsan qul ayaa la yidhi qushi ayaa nebi maxamed uu yidhi oo haddii hadalkiisa uu yahay dee qul ma yidhaahdeen n ilaahay baa qul ku yidhi dabeetana qul lafteedii uu nebi maxamed yidhi oo dadka uu soo gaadhsiiyey marka alqur'aanu kalaam llahi subxaana watacaala xuruufu wa macaani xuruuftiisa iyo macaanidiisuba xagga ilahay bay subxaana watacaala ay ka timi waxaa kaloo aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa ana ataxriima wataxliila lilah xaaraantimaynta iyo xalaaleynta ilaahay baa xaq u leh nebi maxamedna caleyhi afdal salaatu watasliim ummadda waa soo gaadhsiinayey waxa nebi maxamed uu mamnuuco ama dadka uu faro ee ilaahay aanu u diidinna bal aqarahu calayhi ilaahay baa sharciyeeyey inuu waajib yahay shaygaasi haddii nebi maxamed dadka uu faray haddii nebi maxamed dadka uu diiday inuu xaaraan yahayna ilahay baa subxaana watacaala sharciyeeyey inuu shaygaasi xaaraam yahay nacam waxaa kaloo aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa ana allaha subxaanahu wa tacaala istaxaqa alcibaadata likownihi rabban lijamiici almakhluuqaat ilaahay cibaado wuxuu ku mutaystay rabbinimadiisa oo haddaanu rabbi ahayn in la caabudo ma mutaysteen sa awgeed baa mar kasta oo la sheegaayo ilaahay inuu cibaado xaq u leeyahay waxaa laga horaysiiyaa horta dadka in la xusuusiyo ilaahay rabbi inuu yahay sida ilaahay rabbi uu idinku yahay oo rabbinimadiisaa cidi aanay ula wadaagin dee sidaasoo kale u cibaadana xaq u leeyahay kelidii oo cidi aanay ula wadaagi karin cid ha la wadaajinina weeyaan macnuhu waxaa kaloo hadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa waxyaabaha muxaramaadka ee ilaahay uu mamnuucee dadka u diiday ciddii garanaysa ee caalim ku ahi dadka waa inay dhexooda ay ku faafiso si cad dadka waa inay ugu sheegto oo cilmiga waa inaan kitmaan lagu samayn iyo qarin taasina waxayna tusinaysaa inay baatil tahay dacawaadka qaarkood dadka qaarkood oo dhaa ducaad baanu nahay laakiin annagu waxaanu diinta kaga gaabsanaynaa fii masaa'il atargiibi wa fadaa'il alacmaal riyaadu saalixiinka waxaanu ka akrinaynaa kitaabu fadaa'il alacmaal ama riyaadka waa iska daynayna waxaanu akrinaynaa tabliiqi nisaab kitaabka la dhaa ama fadaa'il alacmaal magacaale waxbana dadka anagu amri mayno waardadow sidaa sameeya nalaga maqli maayo waardada waxaasi waa xaaraana daaya nalaga maqli maayo wahada min abطal اbaطil wahadi dacwa dacwa mukhaalifa lidacwati الrusul dacwadii rususha taasi way khilaafsanta nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ilaahay waxa uu amray inuu dadka ka dhex dhawaaqo oo dadka waxna uu faro waxna uu diido weliba shayga u horeeya dadka u sheegaya waa maxay anlaa tushrikuu bihi shaya shirkiga ayaa dadka uga digaya marka dacwadaan dadka tawxiid ugu yeedhahayn shirkina aan uga digahayn ila dadka fadaail acmaalun baanu usheegaynaa dacwadii rasuulka inaanay ahayn way u caddahay qof kastoo munsifa oo cadaalad samaynayo markaa indhaha aan iska ridahayn aayadani sida aayadii horeo kale waxa ay tilmaamaysaa shirkigu inuu sidiisa xaaraan u yahay cidda ilaahay loo shariik yeelaya cidday doonaysaba ha noqotay oo cidnaba in ilaahay subxaana watacaala xaqiisa la siiyo ama ilaahay loo shariik yeelaa inaanay banaanayn baynu aayadda ka qaadanayna qaala bnu mascuudin wuxuu yihi cabdullahi bnu mascuud asaxaabiyu ljaliil man araada qofka doona an yandura inuu eego ilaa wasiyati muxamadin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed dardaarankiisii allatii wasiyadaasoo calayha dusheeda uu saarnaa khatamuhu rasuulka shaambadiisa ay saarayd oo rasuulku intuu dardaarmay uu shaambadeeyey falyaqra akri qawlahu tacaala qul tacaaluu atlu maa xarama rabkum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya ila qawlihi waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu subul alaaya marka asarkan imaamu tirmidi ayaa wariyey mana ansixin oo waa daciif lakin macnaha uu tilmaamaya waa صaxiix markuu leeyahy cabdullaahi ibnu mascuud qofka doona inuu ogaado dardaarankii rasuulka ugama jeedo inuu rasuulku sal allau wasalam aayaadkan intuu meel ku qoray dadka uu yidhi dardaarankaygi waa kaa oo dabeetana warqadaasi uu shaambadeeyey ee wuxuu uga jeedaa rasuulku sala allau alay wasalam ummadda siduu ugu sheegay waxay ka dhigan tahay inuu dardaarmay siduu u adkeeyeyna waxay ka dhigan tahay inuu shaambadeeye bay ka dhigan tahay maqsuudka cabdullaahi ibnu mascuud iyo ujeeddada hadalkiisu waa sidaa وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وxu hi كنت waxaan ahaa رdيف النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka mid fangashan calىa ximaarin oo dameer la fuushan maanaa aniga iyo rasuulka ayaa dameer wada fuushanayn wayaan macnuhu waxaynu ka qaadanaynaa awala تواضع النabiyi salى الlahu عalيه وasalam xayثu rakiba ximاara وأrdafa غayrahu macah nabi maxamed sal alيه wasalam wuxuu ahaa mid kibirka ka fog gaadiidkiisu sidaad arkaysa dameer buu ahaa maalintaasi uu la socday mucaad ibnu jabal radi allahu canhu weliba dameerkaa kelidiima saaray xagga hore waxaa ka saaraa rasuulka xagga dambena waxaa ka saara oo fan gashana mucaad ibnu jabal waayo sharaftu maaha iyo qiimaha iyo qadarku inuu qofku gaadiid qurux badan uu raaco ama dhar qurux badan uu gashado ciddadiyo sharafta taasi laguma helo ciddadiyo sharafta waxaa lagu helaa allah subxaanahu watacaala in la raaligeliyo waxaa cadhaysiinayana laga fogaado waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa ah, jawaasu lirdaafi cala daaba inay banaan tahay neef xoola oo nool dameer ama faras ama awr laba qof ama ka badaniba inay wada fuulaan laakin taa maxaa shardi u ah an takuna daabatu mutiqata lidalik daabadaasi ama gaadiidkaasi waa inuu noqdo mid arrinta noocaasiiyo awooda oo haddaanu qof qura qaadi karin qof qura inuu fuulaa ma banaana hadduu qof qaadi karo laba inay fuulaan ma banaana waayo xayawaanaadka in loo naxariistaa oo aan la ciqaabini waa waajib weyi waxa kaloo mucaad ibnu jabal uu tilmaamay sida riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay in dameerkaasi la odhan jiray cufayr taana waxaa laga qaadanaya xayawaanaadka in magac loo bixin karo oo jawaazu tasmiyati alxayawaanaat in geelaaga iyo adhigaaga iyo loodaada iyo dameerahaaga inaad mid kastoo kamida ula bixi kartid baa laga qaadanaya laakin halkaa waxay ahlulcilmigu baraarujiyeen raxmat ullahi calayhim sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku tilmaamay inaanay banaanayn in xayawaanaadka loo bixiyo asmaa aladila min cibaad illah magacyada ay leeyihiin kuwa qiimaha leh ee ilahay addoomista ka midi oo in dameer cali loo bixiyaa ma banaana ama in daayeerad caaisho loo bixiya caasho la idhaahda hada laa yajuus ama daayeer in la yidhaahdo cali waayo cali saxaabi baa la odhan jiraa inuu garano sharaftiisa iyo qadarkiisa wakadalika caaisha waa garanayna in wanka la yidhaahdo talxa ma banaana ba ahlucilmi walaa dadka qaarkood baa wananka talxa u bixin jiray saa ogeed bay culimadu si gooni waxa weyan ay u sheegeen waayo saxaabi jaliila ah oo qiimo badan ayaa magacaa talxa la odhan jiray marka xayawaanaadka magacyo waa loo bixin karaa laakin magacyada ay leeyihiin dadka sharafta leh ee qiimaha leh sida magacyada ambiyada iyo magacyada saxaabada ma banaano in loo bixiyo xayawaanaadka faqaala lii wuxuu igu uhi rasuulku ya mucaadu mucaadow atadrii ma garanaysaa maa xaqu llah ilaahay xaqiisu wuxuu yahay cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay wamaa xaqu lcibaad addoomuhu xaqa ay leeyihiin ma garanaysaa cala allah ilaahay ay ku leeyihiin qultu waxaa idhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa arintaasi u aqoon iyo ogaal badan qaala wuxuu ihi xaq llahi xaqa ilahay cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan walaa yushrikuu bihi ilahay aanay u shariik yeelin shay-an shaynaba wa xaqu lcibaadi addoomuhu xaqa cala allahi ilahay ay ku leeyihiin anlaa yucadiba waa inaanu cadaabin man laa yushriku midaanu shariik yeelin bihi isaga shay-an qultu waxay idhi ya rasuula allah afalaa ubashiru nnaas dadka ma ugu bushaareeya qaala wuxuu ihi laa tubashirhum ha u bushaarayn fayatakiluu oo dabeetana bushaaradaasi sabab ay u noqotay inay isdhigtaan oo ay camal fali waayaan akrajaahu fi saxiixayn an bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka waxa weeyaan soo saaray markaa rasuulku alayhi afdal salaati watasliim cilmigan uu doonaya mucaad inuu baro wuxuu ugu gudbiyey cala sabiili su'aal su'aal ahaan ayuu ugu bandhigay waayo qofka haddii cilmiga si toosa loogu sheego iyo haddii marka hore la weydiiyo waxa uu qofku ka weeleyn og yahay oo bimacnaa dihnigiisa uu kasoo soo jeesaso og yahay marka su-aal ahaan cilmiga loogu gudbiye saa awgeed baa rasuulku sala allah alay wasalam masale markuu doonayo saxaabadiisa inuu usheego ama masale cilmiga inuu baro marka hore su-aal ahaan ayaa waxa weeyaan u weydiin jiray mucaad ibnu jabal wuxuu yihi allah warasuuluhu aclam waxaa shakilaana mucaad inuu garanayo xaqa ilaahay addoomihiisa uu ku leeyahay oo qofka aan taa garanahayni dee qof muslima maba ahaba mucaadna wuxuu kamid ahaa min culamaai saxaaba bal rasuulku wuxuu tilmaamay inuu ahaa aclamu saxaabati bilxalaali walxaraam ummadda nebi maxamed maxaa xalaala maxaa xaaraama ka ugu yaqaana inuu ahaa mucaadi ibnu jabal radi allahu canhu lakin saxaabadu ridwan llahi calayhim kanuu yastacmiluuna aladaba maca rasuuli illah rasuulka waa ka edebsan jireen oo marka rasuulku calayhi afdal salaati watasliim mas'ale uu weydiiyo xataa masaladaasi haddii ay tahay masalo ay si fiican u yaqaaniin oo cilmigeeda ay hayaan may jawaabi jirin waa baqan jireenoo waxay is odhan jireen ila rasuulka waxibaa ku socdee bilow masaladii ay isbedesho si kale ay noqotay waxaana taasi daliil inoogu ah rasuulku calayhi afdal salaati watasliim xajat lwadaac markuu saxaabada u khudbadaynayey wuxuu saxaabada ku yihi ayu yowmin haada war maalintan aad joogtaan waa maalinte maxay saxaabadu yidhaahdeen allah warasuulu aclam jawaabtu maxay tahay bishani waa bishe allah warasuuluhu aclam beledkani waa beledke allah warasuuluhu aclam may garanaheen miyaa maalintu inay tahay yowma naxr way garanayeen bishu inay tahay dilxija waa garanayeen beledku inuu yahay beled lxaraam waa garanayeen waxay yidhaahdeen saxaabadu waxaanu ka baqanay an yusamiyahu bigayri ismihi in rasuulku magac kalaba bilow magaceediiba uu isbedelay oo maalintii yomnaxri magac kale loo bixiyey oo bishii dilxija magac kale loo bixiyey oo beledkii bilo magac kaleba la siiyey marka haybadaysi rasuulka ay ka haybadaysanayaan awgeed ayaa su aasha ay garanayeen ay ka jawaabi waayeen tan mucaadna taa lafteeda ayay markaa ay la mid tahay nacam waxaa markaa taana aynu ka qaadanaynaa an yataadaba almutacallimu min mucallimihi qofka wax baranaya had ya jeeraale inuu ka edabsado oo uu ixtiraamo mucallimkiisa waynu ka hadli doonaa masalada ku saabsan iminka rasuulku markuu dhintay ma la odhan kara allah wa rasuulu aclam mise lama odhan karo marka masaaisha insha allahu tacaala aynu sharaxayno waa xadiidkan uu caddaynaya tawxiidku inuu yahay xaqa u weyne ilaahay subxana watacaala addoomihiisa uu ku leeyahay tawxiidkuna inuu yahay ilaah in la caabudo shirkigana laga fogaado ciddaa ilaahay loo shariik yeelaya cid ay doonaysaba ha noqotee addoomuhu xaqa ilaahay ku leeyihiinna waa inaanu ilaahay cadaabin haddii shirkiga ay iska daayaan xaqaasi maa xaq addoomuhu ilaahay ay ku waajibiyeen ama cid kale ilaahay ay ku waajibisay waa xaq allah subxaana watacaala isagu uu isasaaray weeye sida ilahay uhi kataba calaa nafsihi araxma ilaahay inuu addoomaha unaxariisto cid ku waajibisay ma jirto ilahay isaga ayaa isku waajibiyey fadlan minhu wa ixsaanan waraxma iyadoo waa waajibintaasi ay tahay uu xaqaa isku waajibiye naxariis addoomihiisa u naxariisanayo iyo samafal allah subxaana watacaala addoomihiisa uu falayo iyo fadli iyo dheeraad iyo gallad xaggiisa waxa weeyaan ka ahaatay oo ahlusunna waljamaca waxay aaminsan yihiin annahu laysa hunaaka axadu yuujibu cala allahi shaya cid ilahay wax ku waajibin kartaa ma jirto khilaafan lilmuctazila oo ah firqa waxa weeyaan baalla an laa yucadibu man laa yushriku bihi shayan macnaheedu ma waxa weeye qofku hadduu shirki ka maran yahay inaan laba cadaabahayn inaan laba cadaabahayn xataa hadduu dembiye kale ku dhinto oo shirkiga waxa weyaan ka sokeeya macnuhu sidaa maa xadiidka dee adilada kale ayaa fasiraysa oo adilada kale waxay tilmaantay dad ahlu tawxiid ahaa oo shirkiga ka fogaa in la cadaabay oo waxa lagu cadaabaya ay tahay dee xumaano ay sameeyeen oo rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim markuu labada qabri soo maray sida bukhaariya muslim ba ay warinaya min xadiid ibn cabaas وأكثر إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة labadaa qabridada ku jira waa la cadaabaya bu rasuulku mid waxaa lagu cadaabaya kaadiduu iska duwi waaye ka kalena waxaa lagu cadaabaya dadka ayuu isku diri jiray dad tukan jiray oo ahlu tawxiidi inay naarta geli doonaan oo naartu jidhkooda ay cuni doonto ilaa mawaadicu sujuud mooyaane oo haddana naarta laga soo saari doono ayaa adilo kale waxa weyan aynoo tilmaantay marka laabudda waxa weeyaan waa in xadiidkan iyo adilada kale la iswaafajiyo oo la yidhaahdo xadiidkan waxaa looga jeedaa qofka tawxiidka ku darsaday inuu waajibaadkii oo dhanna la yimi wixii xaaraan oo dhanna uu ka tegey kaa isaga lama cadaabayo qaطcan cadaab isma arkayaan ama waxaa looga jeedaa anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shayئan maanaa ilaahay subxaana watacaala hadduu doono oo qofka tawxiid ku dhinta laakiin dembiye kale isagoo samaynaya dhinta ilahay hadduu doonana waa cadaabaya hadduu doonana ilaahay subxaana watacaala cadaabi maayo oo waa cafinaya qaala raximah llahu tacaala fiihi masaa'il baabka masaa'il ayaa ku jirta masaaisha waxaa looga jeedaa fawaa'id iyo axkaam laga qaadanayo aayaadka iyo axaadiisa mualifku raximah llahu tacaala baabka uu ku sheegay intaynaan markaa masaaisha aynaan u gudagelin waxaynu leenahay mualifku waxa uu yihi kitaabu tawxiid waxaanu keenay aayaad iyo axaadiid marka aayaadka iyo axaadiistaasi maxayna tusinayaan aayaadka iyo axaadiistaasi waxayna tusinayaan xaqiiqatu tawxiid inay tahay cibaadat llahi wa cadamu lishraaki bihi in ilaahay la caabudo oo ilaahay subxaana watacaala oon loo shi aan loo shirki yeelin masaaisha alula masalada koowaad waa alxikmatu ujeedada ilaahay uu ka lahaa fii khalqi ljini abuurka jinka iyo wlinsi insiga ujeeddadaasi waa maxay waa inay caabudaan ilaahay subxaana watacaala cibaado ilaahay ay u gooni yeelayaan oo ilaahay subxaana watacaala ay ku gaar yeelayaan oo cid kale aanay waxba ka siinahayn athaaniyatu masalada labaad ana alcibaadata cibaadadu hiya tawxiid waa tawxiidka wey oo tawxiidku waa cibaadad cibaadaduna waa tawxiidka waayo cibaado tawxiid ka marani dee cibaado noqon mayso tawxiidka laftiisina dee waaba cibaado waa in ilaahay la caabudo ilaahay cibaadada loo gooni yeelo marka sheekhu waxa uu baraarujinayaa in qof aan muwaxid ahayn cibaada aanay ka ansax ahayn waayo cibaada waa tawxiid tawxiid ayay ku dhisantah lianna alkhusumata fiih maxaa yeelay dooddu waxa ay ka taagnayd tawxiidka ayay ka taagnayd oo ambiyadii iyo rasusha ilaahay uu soo diray iyo aqwaamtii ilaahay subxaana watacaala uu soo diray waxay isku haysteen wuxuu aha tawxiidka weliba tawxiidka laysku haysta wuxuu aha tawxiid esh alcibaada oo ilaahay inuu rabbi yahay waa ogolaayeen kuwii mushrikiinta ahaa ee nebi maxamed uu ka dhex dhawaaqayay oo ilaahay wax ka abuure u yahay kelidii ka caalamkan kelidii iskale ka wax arsaaqa ka caalamkan waxa weeyaan maamula laakiin inay ilaahay cibaadada u gooni yeelaan baa loogu taag la'aa oo waxay lahaayeen kuwo kale ayaanu caabudayna marka la dhaa maxaad u caabudaysaan may lahayn wayna abuureen ama iyaga ayaana leh ama iyaga ayaana arsaaqay ee maxay lahaayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa markaa qofku mar hadduu cibaadadii cidaan ilaahayn u leexiyey ama ha yidhaahdo ciddan ilaahay baan usii maraya waxaan doonaya ciddan ilahay inay ii dhawayso ama ha yidhaahdo ciddan iyada ayaaba cibaado mutaysataye waa isku mid oo waa shirki weyi mar hadduu cibaadadi u leexiyey cidaan ilaahay subxana watacala ahayn ciddaasina cidday doonaysa ha noqoto kuwaasiba kuway cibaadada sii marinayeen waxaa ka mid ahaa malaaig waxaa kamid ahaa ambiyaa waxaa kamid ahaa dad saalixiina axjaartii ashjaartay caabudayeen magacuyaal bay ahayd oo dad saalixiina taalooyin loo sameeyey ayaa waxa weeyaan ay ahayd marka waxaa masaladan aynu ka qaadanaynaa waxa rususha iyo qoomamkoodu ay isku haysteen inay ahayd in ilaahay cibaada loo gooni yeelo oo cidna aan la sii marin cidna aan waxba laga siin marka tawxiidka la rabo dadka in loogu yeedha waa kaa tawxiid irubiya haddii la sheegana waxaa loo sheegaya min baab alilzaam oo waxaa laleeyahay si ilaahay rabbinimo ugu gooni yeelaysaan macbuudnimadan ugu gooni yeela saad rabbinimo ugu ogoshiin inuu kelidii cibaado xaqu leeyahayna allah subxana watacala ugu ogolaada athaalithatu masalada saddexaad ana man lam yati bihi qofka aan la iman tawxiidka lam yacbud illaha ilaahay ma caabudin oo hadduu qofku tukado oo uu soomo oo waxa weeyaan sekada bixiyo oo sanad kasta uu xajiyo oo qur'aanka toddobaadka mar uu khatimo ama saddexdii jeerba hal mar uu khatimo laakiin uu tawxiid ka mariyo shirki uu sameeyo dadka dhintay uu baryo ama qubuuraha uu ku dawaafo ama jinka wuxuu u qalo ama kuwa dhintay wuxuu u qalo isagoo ku weyneynaya ama ugu dhawaanaya wax kaga doonaya kaasi ilaahay ma caabudin waayo cibaado maxaa la idhahdaa cibaada tawxiidka ku dhisan ayaa la idhahdaa waayo cibaadadiisaasi mabay guntaminba oo maba ansaxaysaba oo shirkiga ayaa burinaaya nebi maxamed baa ilaahay uu ku yihi walaqad uxiya ilayka waila ladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluk waxaa lagu waxyooday adiga iyo rasushii kaa horeysayba haddaad shirki samayso camalkaagu waa buraya kuwa khasaarena waad ka mid noqonaysa marka ana man lam yaati qofka aan la iman bihi tawxiidka lam yacbud ilah ilaahay ma caabudin cibaadadii saxda ahayd ee laga aqbalayay fafiihi waxaa ku sugan baabka macnaa qawlihi walaa antum matiidin idinku mushrikiinay caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu waxaan caabudaye oo mushrikiintu ilaahay waa caabudi jireen waa tukan jireen waa soomi jireen way xajiyi jireen sadaqad bay la bixi jireen kacbaday ixtiraami jireen oo ay weynayn jireen haddana ilaahay muxuu yidhi walaa antum caabiduuna maa acbudu nebi maxamedo ku tidhaahdaa allaha xaqe anigu aan caabudo kuwa caabudo ma tihidin oo cibaadaday caabudayaan ilaahay maxaa laga dhigay midaan jirin baa laga dhigay waxba la-aan baa laga soo qaaday maxay tahay sababta waxba la-aan looga soo qaaday salaadoodii iyo soomkoodii iyo xajkoodii iyo sadaqadii ay la baxayeen maxaa waxba la-aan looga soo qaaday liannahaa lam takun mabniya cala tawxiid waayo tawxiid baanay ku dhisnayn ilaahayna waa caabudayeen cidaan allah ahayna cibaadada waxbay ka siinayeen markaa shirkiga ayaa cibaadadii meesha ka saaray oo buriyo baabiiyey alraabicatu masalada afraad alxikmatu ujeedada ilaahay uu ka lahaa fi irsaali rusul soo dirista rususha ujeedadaas waa maxay haye haye markaa dacwatu ila tawxiid alxikmatu fi irsaali rusul waa maxay ayadda lagu sheegay addacwatu ila atawxiid wanahyu can ashirk dadka inay ilaahay keliyeentiisa ugu baaqaan shirkigana dadka inay uga digaan ilahay rasulna taasi ayuu usoo diray qof kastoo daaciyana waxaa la rabaa in arinta noocaasiya uu ku qumo oo dacwadiisu ay taasi ku dhisnaato alkhamisatu ana arisaalata dirista rusushu camad way maashaysay kula ummatin oo ummad kasta ilaahay subxana watacaala rasuul buu udiray walaqad bacatnaa fi kuli ummatin rasula waa ka yidhi allah subxana watacaala asaadisatu ana diin alambiya ambiyada diintoodu waaxidun waa mid qura oo ambiyadu waxay dhammaantoodba wadaagaan inay dadka ugu baaqayeen ilaahay keliyeyntiisa shirkigana ay ka digayeen sida ilaahay u yihi wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun marka ambiyadu aslu diin waa wadaagayeen oo tawxiidka waxay ku kala duwanaayeen waa maxay sharaa'icda iyo axkaamta ayay ku kala duwanaayeen laakiin waxay wadaagayeen aslu diin sa awgeed baa rasuulku aleyh afdal salaatu tasliim waxaa ambiyada waxa weeyaan uu ku tusaaleeyey nin dhisay guri oo aada u qurxiyey laakiin ka tegey mawdicu lebana meel daloosha oo xabad lebani ay gasho rasuulku alayhi afdal salaatu watasliim wuxuu yihi aniga ayaa markaa xabadda lebana ah. ah bimacnaa ambiyadu ilaahay sharaaicdii uusoo diray ayaa la soo diray ayaa gurigaa ka dhigan markaa sharaaicdii iyo diintii ilaahay ambiyada hore usoo dhiibay ayuu nebi maxamed aleyh afdal watasliim uu dhamaystirayay marka diinta asalkeeda oo tawxiidka ambiyadu waa wadaagayeen oo waa ku wada baaqayeen shirkigana waa ka digayeen waayo waa xaq ilaahay uu leeyahay wakti kastaba waktigii nebi nuux ilaa waktigii nebi maxamed aleyh afdal watasliim lakin axkaamta iyo sharaa'icda ayay ku kala duwanaayeen waxyaabaha akhlaaqiyaadkana saas oo kale ambiyadu waa ka midaysnaayeen oo ma jirin rasuul diintiisa ay xalaal ku ahayd zinada waxaa la idhahdaa ama beenta ama tuugada iyo waxyaaba waxa weeyaan lamid ee noocaas halka ayaa insha allahu tacala darsigu maanta inoo joogi doona wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi wasalam